alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalib alcilmi baynu ku soo jiray eh, lisheikh alcallaama bakri abu zayd awaakhirka ayaynu joognay wuxuu soo naqliyey naqli dheer oo uu leeyahay ibnuqayim qaala almualif raximah llah qaala ibnuqayim raximah llah cinda calaamati ahli alcubuudiya ibnuqayim waxa uu yidhi buu eh, markuu ka hadlaayey cidda cubuudiyada uhelka ah oo cubuudiya mutlaqa allah ula imanaysa oo dhammaystiran ula imanaysa calaamaddooda markuu ka hadlaayey waxau yidhi alcalaamatu athaaniya calaamadda labaad waxa weeye ee dadka wanaagsan ee cubuudiyada dhammayska tiran ilaahay ula yimi iyo cibaadada markaysa markaa dhammayska tiran ee qumman ula yimi calaamaddooda labaad waxa weeye qowluhu hadalkiisa uu yidhi abu ismaaciil harawi buu ujeedaa madaarij saalikiinku hadal ka soo naqlinaya yani markaa sheikha bakri abu zayd madaarij saalikiinkuna sharx wuxuu yahay kitaabkii markaa uu qoray abu ismaaciil harawi marka wuxuu uhi qowluhu abu ismaaciil hadalkuu yidhi walam yunsabu ila smin magac looma nisbeeyo yani dadka qumane cubuudiyada dhammayska tiran la yimi ay lam yashtahiruu bismin kumay caanbixin magac magacaas yucrafuuna bihi cinda annaasi lagu aqoonsanayo lagu garanayo dadka agtooda oo min alasmaa'i alatii saarat aclaaman liahli ariiq yani ka mida magacyada yani u noqotay amaarada u noqotay iyo calaamado cidda ariiqa marka u saaxiibka yani dadka saalikiintae marka allaha caabudaya magacyaday markaa ku caanbaxeenee markaa gaargaarka ah iyagu samaysteen yani markaa magacyada noocaasa waa magacyo sunnadii markaa khilaafsan magacyada caynkaasoo kale a markaysaa kumay caanbixin wa aydan ku noqonayo fa inahum lam yataqayaduu bicamalin waaxidin iskumay xidhin oo kumay qaydmin yani kumay xidhmin bicamalin waaxidin camal keliya camalkaasoo yajri calayhim ismuh camalkaasoo magiciisu uu markaa ku dareerayo iyaga korkooda ku soconayo oo fa yucrafuuna bihi lagu aqoonsanaayo duuna kayrihi min alacmaal camalada kale ka duwan ee shareecada ku yimi aan markaa waxa weeye lagu aqoonsanayn oo aynay la imanayn ma aha ee waxa weeye camal uma go'ayaan marba markaysa markaa camalkii la gudboon ee wakhtigiisu taagan yahay ee taacatul ah ayay la imanayaan mid kuma gaar noqonayaan midna kama go'ayaan udkhuluu fi silmi kaafa markaa diinka waa in la wada qaataa taacatul wakhtigana waa in markaa mar walba daacada wakhtigaa lala yimaadaa marka jihaad xaadir yahay jihaadkii baa la gelayaa marka salaaddii ay joogto salaaddaa la tukanayaa marka waxa weye soonku joogo soonkii baa lala imanayaa marka waxa weeye marka alamru bilmacruuf loo baahan yahay macruufkii baa la amraya xumaantii baa la reebayaa camal loo go'ayo la odhanaya aniga camalkaygu waa noocaas anwaacda kale markaysaa kuma shaqalihi ama lama imaado sax maaha waxa weeye taacatulwaqtiga mar walba waa in lala yimaadaa cubuudiya mutlaqana waa in allah lagu caabudaa acmaasha shareecadoo dhan markaysa markaa yani xasab alistitaaca lala wada yimaadaa marka camal keliya intay u go'aan camalka mid markaa lagu tilmaamayo ma ah oo la odhanaayo waa qoladii marka waxa dikriga ama waa qoladii marka waxa jihaadka ama la odhanayo waa qoladii de salaada un ashyaadii kale markaysa markaas iyo kaannahu yani markaa aynay saa ugu dadaalayn fa yucrafuuna bihi duuna hayrihi min alacmaal ay falaa yucrafuuna yani laguma garanaayo camalkaas camallada kale markaa iyadoo ay ka hadhan tahay camalkaa mid lagu aqoonsanayo lagu tilmaansanayo maaha fa ina hada afatun fi alcubuudiya waayo camal keliya in loo go'o acmaashii kale laga tago diinkii aan la wada qaadan mar walba daacada wakhtiga markaysaga aan lala imanin ee nooc gaara loo go'aa aafatun fi lcubuudiya waa aafiya dhibaato ku saabsan xagga cibaadada wahiya cubuudiyatun muqayada waa cubuudiye marka qaydan oo dabran maxaa la rabaana cubuudiya mutlaqa la rabaa wa ama alcubudiyatu almutlaqa cubuudiyada mutlaqa a miya falaa yucrafu saaxibuha biismin mucayamin min macaani asmaa'iha laguma garanayo laguma aqoonsanayo ka u saaxiibka cubuudyada mutlaqa ah bismin mucayanin magac gaar ah magac la cayimay oo min macaani asmaa'iha yacni asmaada cubuudiyada macaanideeda markaa macno ka mid ah bimacnaa markaa mid ka mid ah mid lagu aqoonsanayo lagu garanaya maa oo la odhanaayo waa qoladii jihaadka ama waa qoladii markaysaga macruufka inay amarto ama xumaanta reebto ee mar walba taacada joogta ayay la imanayaan fa innahu mujiibun lidaaciha cala ikhtilaafi anwaaciha wuxuu ajiibayaa oo yeelayaa cibaadada mutlaqa ah, waxa u yeedhaaya noocyadeeda kala duwan mar walba markaysagaa nooca taagan ee taacatul wakhtiga ah ayuu la imanaya falahu maca kulli ahli cubuudiyati nasiibun yadribu macahum bisahmin waxaa u sugnaaday maca kulli ahli cubuudiyatin cubuudiye kasta cidda u ehelkaala jirkooda nasiibun qayb baa u sugnaatay yadribu macahum bisahmin oo markaa waxa weeye kala qayb gelaayo yacni saamigiisa kala qayb geliyo yadribu macahum uu ku garaacayo bisahmin yani leeb uu ku garaacayo waxaa loo jeedaa saamigiisa kaga qayb gelaayo falaa yataqayadu birasmin walaa ishaaratin walasmin walaa biziyin kuma qayd maayo kuma xidh birasmin dhigaal markaas si la dhigay oo markaysaga la dejiyey walaa ishaaratin iyo tilmaan walasmin iyo magac walaa biziyin iyo dhar gaara oo markaysaga markaa nooc gaara ah uu leeyahay markaysa markaa anigu suufkaan xidhaa wax kale ma xidho ama u odhanaayo markaysa markaa noocaasaan xidhaa nooc kale ma xidho walaa ariiqin wadciyin ariiq la dhigayna kuma qaydmayo isilaaxiyin lagu heshiiyey isilaax loo nisbeeyey ee wuxuu noqonayaa sharciga un inuu daba joogo nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni mar walba saasuu ahaa marba camalka joogiyo cibaadada joogtaiyo taacada joogtuu la imanaya mar jihaadkuu gelayey diricii dagaalku xidhanayay marna wuxuu ahaa imaamkii iyo ahaa mar wuxuu ahaa markaysaa muftigii wax la weydiinayuu ahaa mar qaadigii kale xukumayey buu ahaa mar wuxuu ahaa yacni macruufkiina mid amraayo xumaantiina reebi mar wuxuu ahaa daaciga dadka diinka ugu yeedhaaya inay soo islaamaan ayuu ahaa mar wuxuu ahaa qiyaamu leylka iyo qiraa'ada markiisa markaa mid yani markaa la imanayo oo qur-aankii qur'aankii aduu akhrinaya mar wuxuu ahaa dikrigiisu miduu badan yahy marka taaco kastaba waa la imanayey nebigu calayhi salaatu wasalaam bal in su'ila can shaykhihi qaala arasuul ruuxa sunniga ahi haddii la weydiiyo sheekhiisa wuxuu odhanayaa rasuulka ii sheikha wa can ariiqihi waddaduu maraayo haddii la weydiiyo qaala wuxuu odhanaya alitibaac waa raacitaanka i waddaa wacan can khirqatihi dharkiisa haddii la weydiiyo khirqada waxa la marada markaysaga jeexa ah qaala wuxu odhanaya libaasu taqwa waa dharka taqwaduu odhanaya dharka taqwada ii dhara wa madhabihi madhabkiisa haddii la weydiiyo qaala wuxu odhanaya taxkiimu sunna waa sunnada in xakam laga dhigo oo iyada marka xukunkeeda la qaato wa can maqsadihi wa matlabihi waxa uu doonaayo haddii markaysaga la weydiiyena qaala wuxuu odhanaya yuriiduuna wajhah waxay doonayaan wejiga ilaahay bay doonayaan wa can ribaatihi wacan can khaankaah waa isku macna ribaadki iyo khaankaah asalka ereygani farisi buu ahaa farisi ayaa asalkiisu ahaa khaanqaah iyo khaankaah labada waa la yidhahdaa qaaf iyo kaafba marka asal ahaan waxaa loo isticmaali jiro luqada faris uu ku ahaa guriga uu wax ku cuno boqorku kaasaa khaanqaah ama khaankaah lo odhan jiray markii dambe suufiyadu waxay u isticmaaleen meeshay ku khalaaweeyaane ku cibaadaystaan wakhaanqaah wakhaankaah ribaatu sufiyati wa mutacabaduhum waa meeshay ku cibaadaystaan weeye waxaa la yidhaha almakaanu aladii yanqaticu fiihi almutasawifu lilcibaada halkaas ayaa waxaa la yidhaha khaanqaah ama khaankaah marka haddii la weydiiyo meesha khalaawadiisa iyo meesha cibaadada nafta ugu xidho qaala wuxuu odhanayaa fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha ismuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi waalaaasaal rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami الصalaati wa iitaaءi الzaka yani wuxuu akhrinaya qur'aankaasu akhrinaya ou tilmaamaya guryahaasi inay yihiin guryaha ilaahay ee masaajidda ahi meesha uu ku cibaadaysanayo naftana ku xidhaayo fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha ismuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaaasaal fii buyuutin ay sabaxuu fii buyuutin guryahay ku tasbiixsadeen ama kamishkaatin fii sabaxuu fii buyuutin guryo gudahood bay ku tasbiixseen guryahaasoo adina allaahu allah u amray an turfaca in la kor yeelo la dhiso wayudkara iyo in lagu xuso fiiha guryaha gudahooda waa masaajidee ismuhu magiciisa lagu xuso yusabbixu lahu fiiha bilguduwi waalaasaal waxaa ku tasbiixsanaya guryaha gudahooda bilguduwi gelin horoodo walaasaal iyo gelin dembeeddaba rijaalun rag baa ku tasbiixsanaya raggaasoo laa tulhiihim ayna mashquulinaynin tijaaratun baayic mushtari aanu mashquulinayn inay wax iibiyaan tijaaro walaa baycun iyo iibtoonna toonna aanu ka mashquulinayn inay wax soo iibsadaan iyo in wax sii iibiyaan toonna ka mashquulin mayso can dikr illaah allah xuskiisa ka mashquulin mayso wa iqaami salaati iyo salaadda inay oogaan oo taagaan wa iitaa'i zakaati iyo zakada inay bixiyaan ka mashquulin mayso ee taacada iyo cibaadada way la imanayaan wa nasabi nasabkiisa marka la weydiiyo qaala wuxuu odhanayaa abi lislaamu laa aba lii siwaah wuxuu odhanaya aabbahaygu waa islaam islaam baa ii aabba'a laa aba lii siwaa aabbo ka soo hadho ii sugnaaday ma jiro ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi hadday ku faanaan qays iyo tamiim ay ku faanaan wa can ma'kali wa mashrabi wuxuu cunaaya iyo wuxuu cabaya haddii la weydiiyo qaala wuxuu odhanaya maa laka walaha maxaa kuu sugnaaday adiga iyadana u sugnaaday xadiiskiibuu soo ikhtibaasay yacni ku saabsanaa baadida geeli la weydiinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam maa laka walaha macaha xidaa'uha wa siqaa'uha ترد الماء وترعى الشجر xatى تlقى رabha w fي lفظi xatى yجidha رabha maxaa iyada iyo adiga idiin sugnaaday bimacnaa maxaa kaa galay macaha xidaa'uha geelala jidhkiisa waxa ahaaday kabihiisii oo intuu doonu socon karaa bimacnaa cagtiisan adag ee ballaadhan masaafo badan buu socon karaa socod badan buu adkaysan karaa yacni wuxuu cabbayena la jidhkiisay ahaatay waxaa loo jeedaa calooshiisa ayaa qaad weyn saas aawadee muddo badan buu markaa ka adkaysan karaa cabbitaanka taridu almaa wa tarca shajar biyahana waa soo arooraysaa geedahana waa daaqaysa waxaa ka muuqata markaa biyahana inaanay waayin ilaa kiilahaa ay la kulanto ama ilaa uu la kulmo xataa yalqaaha rabbuha ama xataa yajidaha rabbuha rabbuha waxaa loo jeedaa saaxibulmaal saaxibulibil kii geela lahaa baa loo jeeda kii geela lahaa ayaa loo jeedaa marka wuxuu tilmaamayaa cunto iyo sharaab ka warwari maayo risiqiisu maadaamuu qoran yaho maktuub yahay wamaa min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha ya yani kama warwaraayo arsaaq quruskiisii markaysa markaa ka warwari maayo waa xasrataa tiiraanyadaydaay taqada alcumru wansaramat saacatuhu bayna dulli alcajzi waalkasali cimrigi waa dhammaaday wansaramat waa dhammaatay waa go'day saacatuhu saacadihii cumrigu waxay ku dhammaatay bayna dulli alcajzi waalkasali awoodi waaga dulligiisa iyo wahsadka dulligiisa labadaa dhexdooda ku dhammaado alcajzi alkasal labada waxaa loo isticmaalaa camalkii marka la samayn waayo laakiin marna waxaa loo samayn waayey licadami alqudra inaan markaa la awoodeyn waa cajsiga alcajsi waxaa looga jeedaa waa diddu lqudra in la kari waayo la awoodi waayaa markaysa markaa camalkii looga tegey kaasi waa cajsigii kasalkuna waa wahsiga iyadoo camalkii la kari karaayo qofku markaysa markaa naftiisii inuu markaa ay ka wahsato ou la iman waayo kaasaa waxaa la yidhahdaa kasal baa la yidhahdaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay waa ka magan geli jiray wa acuudu bika min alcajzi waalkasal waalqawmu qad akhaduu darba annajaati waqad saaruu ila almaطlab alaclaa calaa mahli waalqawmu qowmkii waxaa loo jeedaa dadkii wanaagsanaa ayuu sheegaya qad akhaduu waxay qaateen bimacnaa waxa weeye ay doorteen darba annajaati ariiqii nabadgelyada waqad saaruu waana socdeen ila almaطlab alaclaa halkii la doonayey korraysay u socdeen calaa mahali si deggan bay ugu socdeen si deggan ayay ugu socdeen sheekhu waxa uu tilmaamaya raximah ullah alcallaamatu ee ahlu sunnuhu inay la imanayaan cubuudiya mutlaqa oo camal acmaasha ka mida inay u go'aynin tilmaan gaarna aan lagu tilmaamayn shareecadii bay dhammaan iyo sunnadii wada qaadanayaan udkhuluu fi silmi kaaffah ayay ku camal falayaan waana sida nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu siday ahaayeen weeyi marka saas aawadeed yani marba camalka jooga ee taacatulwaqtiga ayuu la imanaya yacni mar waxa weeye dadka tukanayuu ka mid yahay mar dadka soomayuu ka mid yahay mar mujaahidiintuu ka mid yahay mar kuwa sadaqaadka bixinayuu ka mid yahay mar ducaadda ayuu ka mid yahay dadka ugu yeedhaya markaa dacwada ugu yeedhay mar mucallimiinta dadka khayrka barayuu ka mid yahay mar kuwa ilaahay xusayuu ka mid yahay mar kuwa qur'aanka akhrinayuu ka mid yahay yacni marba camalka jooga ayay markaa qabanaya saas aawadeed baa markaysaa caaisha waatay tilmaamaysay nebiga alayhi salaatu wasalaam waqhtiyada qaarkood haddaad istidhaahdo arag isagoo sooman waad arkaysi haddaad doonto inaad aragto isagoo afuranna waad arkaysi haddaad aragto isagoo marka habeenada qaarkood tukanaya aad doonto inaad aragto waad arkaysi haddaad doonto isagoo markaa waxa hurdo inaad aragto waad arkaysi yacni si gaar ah miduu markaa u go'ayey ma ahay marka cibaadadiisu waxayd cibaado dhammaystiran bay ahayd yacni wuxuu ahaa daakiriinta ilaahay in fara badan xusaysa qur'aanka in badan akhrinaysaa jihaadaysaa salaadaysaa soomaysaa yacni dadka khayraadka badan la imanaya ee khayraadka ku gedgadoomaya ayuu ahaa yacni mar sunnayaashu badsanay oo waxa weeye sunan fara badan buu markaysaga la imanayay marba xaal marba waxaa la soo kulmaayay camal kale oo markaysa markaa sunnahan ka muhiimsan markaasaa laga yaabaa camalkaas inuu markaa ku mashquulayo la imanayo ya marbuu buu salaatuduxii siddeed ragcadood tukanaya mar buu duuna daalik markaysaga waxba tukanaya calaa xasabi alaxwaal ya marbuu witriga markaysaa badinaya marbuu witriga markaysaa soo koobaya intaa duuna daalik tukanaya marbuu sunnaha markaysaa markaa jumcada ka dambeeya yani marba in ka dhigaya yani maruu laba ragcadood tukado iyo maruu afar ragcadood tukado wahaakada wahaakada marka yani taacatulwaqtiga in lala yimaado weeyaan taacatulwaqti in lala yimaado cubuudiya mutlaqa lala yimaado camal camalada ka mid ah aan loo go'in tilmaan gaara oo camal ku dhisanna markaysa markaa aan la qaadan oo ahlusunna waljamaca marka leeyihi dee sunnadu waxa wey waa ballaaranta camal muayana ma aha camal mucayana ma aha laakiin haddii camal mucayana markaysaa ay noqoto tilmaanteeduun in camalkaasun qofku u riyaaqo oo u ordo wixii kalena markaysa markaa uu ka wahsado dee waxay noqonaysaa cubuudiyadii inayn mutlaqa ahayn daacatlwaqtigana waxaa laga yaabaa qaarkood inuu ka gaabiya suuragala saasaa iman karta marka magac magacyada marka waxaa weeye dadka agtooda ku caanbaxay ma qaadanayo hadday suufiye tahay iyo hadday magacyo kale tahay yani mid walba cubuudiyadiisu waa cubuudiya mutlaqa sa la rabaa saas aawadeed haddii la weydiyo lahaa sheekhaagu waa ayo wuxuu leey waa rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo miyaa la odhanayaa ciddii hore ee markaa ruuxa aanu soo gaadhin yani sheekh buu ii yahay miyaa la odhanaya ya yani waxa weeye culammada aynaan soo gaadhin waa odhan karaa waa shuyuukhdeenni waa shuyuukhulislaam waxa uu yidhahdaa lislaam ibnu taymiya fa salafu lummati shuyuukhu lkhulafaa'i qarnan bacda qarnin ummaddan salafkeedii yacnii khulafadan dambe ee dadkan dambe ee markaysa markaa ka dambeeyey salafka shuyuukh bay u yihiin qarniba qarnigu ka dambeeyo wada shuyuukh bay u yihiin oo waayo cilmigoodii baa dee soo gaadhay cilmigoodii bay ku intifaacayaan oo ay raacayaan hadalkaasi wuxuu ku yaallaa mujaladka koob iyo tobnaad ee fataawa shan boqol iyo labiyo toban shan boqol iyo labiyo toban bacdibaa waxay ka cabireen in waxa weeye sheikhu aanu ahayn kaad la kulantay oo keliya ee haddii kitaabkiisii ku soo gaadhaad ku intifaacday inaad odhan karto waa sheekhaygii wuxuu yidhi wahal bayna man yucطiika cilman bilafdihi waman bikitaabih qad yufiiduka min farqi bidaka اctibaaran in taqul limu'allifin nuficta bihi shaykhii faqad fuhta bilxaqi miyay u dhexaysaa buu yidhi wahal bayna man yucطiika cilman bilafdihi cilmika lafdigiisa iyo odhaahdiisa kugu siiya iyo waman bikitaabih qad yufiiduka min farqi iyo ka kitaabkiisa cilmiga kugu faa'ideeye kugu siiyey ya ee kuugu faa'iideeyey kitaabkiisa wuxuu cilmigu ku qoray miyaa wax farqi u dhexeeya inaad kanna la kulantay kaanaadn la kulmin intaasaa farqi udhexaysa taasina farqi weyn maaha bidaaka ictibaaran in taqun limu'allifin nuficta bihi shaykhii faqad fuhta bilxaqi ya sidaas daraaddeed haddaad tidhaahdo mu'alif yacnii kitaab qoray oo aad ku intifaacday waa shiikhaygii haddaad tidhaahdo faqad fuhita bilxaqi xaq baad ku hadashay xaq ayaad ku hadashay saas aawadeed ba culammada qaarkood waxay samayn jireen ahlu cilmi aynay soo gaadhin oo ay cilmigoodii ku intifaaceen ba ixsaanay u samaynayaan xataa culamada qaarkood ay samayen inay ka xajiyaan ya waa shukri ay ka shukri naqayaan ixsaankii iyo wanaaggii ay u galeen ay ka shukri naqayaan marka waxa si fiicnayd halka shaykhihi uu ka cabiro imaamihi inuu yidhaahdo bal in su'ila can shaykhihi can imaamihi hadduu odhan lahaa lakaana axsan wuxuu odhanayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa imaam ii ah cidaan ku doorsanayaa ma jiro mas'aladuu isagu sheegay ee laysku khilaafee qaarna marka ay raaceen qaarkoodna ay markaa ta'awuleene gees kale mareen sida sidau isagu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam baan ku dayanaya raacaya haakada dariiqiisa haddii la weydiye itibaac weeyaan qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddii la weydiiyo dharkiisa waxaa ui libaasu taqwa oo dee libaasu taqwihii waxaa laga cabiraa dharka markaysa markaa waxaan yani libaasu taqwa in laga tilmaamayo hu macnawi ah oo inuu taqwadii qofku ku markaa dheehan yahay oo xaaraantii iyo dembiyadii iska ilaalinayo taqwadii wanaaggii la imanayo awaamirtii farsoomay xumaanihii ka dheeraanay yani laba cawraa jira cawra xisiya iyo cawra macnawiya cawrada xisigaahi waa tan la arkayo in la asturo layna amray dharkana la arkayo lagu asturayo waa cawra xisiya cawra macnawiyana waxa weeye waa ceebaha markaysa markaa dembiyada iyo xumaanaha iyo fisqiyada yani cawray ka dhigan yihiin waa ceeb ya yani markaa maadaamay saa tahay astur macnawiya maxaa u noqonaya waxaa u noqonaya taqwo in lala yimaado taasaa u noqonaysa dharka cawrada lagu asturayo lafteedana libaasu taqwaha waa soo geli kartaa wa can khirqatihi qaala libaasu taqwa yani dhar kasta oo sharcigu markiisa marka ogol yahay ayaan ka dhar yeelanayaa mid gaara u go'i maayo waa aqbalaysaa sidaa lafteeda in la yidhahdo libaasu taqwihii markiisa macnawiga aha in loo jeedana yadana waa aqbalaysa laa maanica labaduba inay soo galaan wa can madhabihi qaala taxkiimu sunna waxay ishaarayaa dee aayaddii suuratu alacraaf ya oo markii dharka kale la sheegay walibaas taqwa dalika khayr wa can madhabih madhabkiisa marka la weydiina wxu le wa taxkiim usunna wax kastoo laisku khilaafay oo in rasuulka sala allahu aleyh wasalam xakam laga dhigaa falow rabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum maqsadkiisa marka la weydiiye ikhlaas waa inuu noqdaa ilahay dartii yuriiduuna wajha ya inama alacmaalu binniyat wa inama likulli imri'in ma nawa ya marka la weydiiyo nafta ku xabisay ku waa masaajida ilaah warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid qofka in qalbigiisu ku xidhan yahay masjidka waxay ka mid yahay asbaabta harhka carshiga ilaahay aakhire lagu harhsan doono asbaabtaasuu ka mid yahay nasabkiisa marka la weydiiyo islaamnimada ayaa markaa uu sheeganaya man ilqawm qaala muslimuun walaa maanica inuu markaysaa nasabka sheegto uu yidhahdo banu fulan baan ahay ya wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila man ilwafdu qaala cabdu qaysin laakiin maxaan la ogolayn in lagu faanaan la ogolayn oo in qabaaisha lagu faano la yidhahdo reebel baan ahay oo laandheer aan ahay oo kadaa baan ahay oo caynkaasaan ahay yani taasn waxawayn iyada markaa lama ogola ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafqara axadun cala axad walaa yabqi axadun cala axad ilaahay wuxuu ii waxyoodaa nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam inaad tawaaducdaan oo isdhulligtaan ilaa aan midna mid u faanayn midna mid ku xadgudbayn haddii la weydiiye cuntadiisa iyo sharaabkiisa wuxuu leeyahay yani maxaa iga galay yani cunto waayi maayo sidaa markaysa markaa geelu aanu dee calafkiisii u waayeyn la yidhi maa laka walaha allah baa ii ballanqaaday arsaaqdu arsaaqda waan helaya uma qaal wuxuu keenay laba beyt oo beytka hore uu tilmaamaayo cimrigii markaysaa inuu dhammaaday oo saacaadkiisii gebagaboobeen oo go'een oo camalkii wax markaa tahliwaa iyo awoodwaa loo qaban waayey camalkii wanaagsanaa iyo wax wahsad loo qaban waayey yani ashyaadaas markaysa inay ku dhammaato waxyaalihii wanaagsanaa wax badan inay markaas seegeen ayuu tilmaamayaa shaacirkani hadalkiisa la soo naqliyey oo wuxuu markaa kariwaa uu uga tegey oo u samayn waayey iyo wuxuu wahsad uga tegeyba in wax badani seegeen buu tilmaamaya haakada wuxuu leeyahay qowmkii wanaagsanaa iyo dadkii wanaagsanaana dariiqii najaadkay qaadeen dariiqii nabadgelyo derbigu waa dariiqa weliba marka waxay eh, u socdeen meeshii la rabay ee koraysay waa jannadii calaa mahali si degan iyagoo u soconaya yacni huluw iyo wax la mida lama iman iyagoo si degeen u soconaya haddana dheerinayeen ya man lii bimili sayrika almudallali tamshi ruwaydan watajii fi lawali alla socodkaagoo kale yaa isiiya man lii bimili sayrika almudallali tamshi ruwaydan si degan baad u soconaysaa watajii fi lawali haddana adaa uga horraynayo horyaal ah ya cilmigoo kale markaysa markaa saasaa lagu gaadhaa culammadu waxa weeye iyagaan qulwii la iman iyagoo markaa waxa weeye laga yaabo camalkoodii in laga camal badan yahay oo laga cibaado badan yahay qaarkood ayaa haddana waxaa dhici karta inay iyagu fadli bataan sababtu maxay tahay waxa weeye sunnadii ikhtisaaskii waa la imanayaan mar labaadkana markaysaa dadkay cilmigii barayaan markaasaa khalqi fara badan baa ku camalfalaya cilmigoodii oo ku intifaacaya markaasaa ajar fara badani uga soo noqonaya marka waxaa ku rumoobaysa man li bimili sayrika almudallali ya tamshi ruwaydan wa tajii fi lawali uma qaal intaa dabeed wuxuu yidhi sheekhu ibnuqayim qawluhu ulaa'ika dakhaa'iru اllahi xaysu kaanuu kuwaasi waa wuxuu markaa ilaahay uu markaa waxa weeye yani kaydiyey oo markaa waxa weeye kayd ahaan u dhigay oo u qariyey dakhaa'iru اllahi xaysu kaanuu dakhaa'iru اlmelik wuu fasirayaae eh, meliga dakhaa'irtiisu maa yukhaba'u cindahu waa wixii agtiisa lagu qariyo wayadkharuhu limuhimmaatih uuna u qarinaayo oo u dibdhigaayo Eh, waxyaalaha muhimka uu rabo daraaddeed yani qofku waxa uu haysto waxaa laga yaabaa inuu waxna markaysaa soo saaro waxna inuu markaysaa dib dhigo waxaasi waxyaala yani waaweyne hadday yimaadaan baa laga yaba inuu dib dhigto ya oo u qarsado walaa yabdulhu likulli axad cid walba ma siiyo wakadalika dhakhiratu rajul saasoo kale ahaatay wuxuu markaysaa markaa ninku qarsado ay maa yadkharuhu lixawaa'ijihi wa muhimmaatih wuxuu u qarsado danihiisa iyo waxyaalihiisa muhimka u qarsado wa haulaai lama kaanuu mastuuriina can naasi biasbaabihim kuwaasi markay ahaayeen qaar dadka ka qarsoon oo laga asturay asbaabtoodii lagu asturay hayra mushaarin ilayhim aan la tilmaamayn walaa mutamayiziina birasmin duuna annaas qaar ku soocmay dhigaalna aan ahayn yani wax la dhigay khuda iyo wax la mida duunannaasi dadka markaysa markaa kale qaar kaga soocmay aynay ahayn oo dharkaasa inagu xidhannaa wax kale ma xidhanno camalkaas in samayno wax kale ma samayno waa rasmi gaar oo la sameeyey magacaasaynu lena magac kale ma yihiin haakada magacaasina markaa waxbaan aanu ahayn magacyadii sunnada ka tarjamay walaa muntasibiina ila smi ariiq qaar u abtirsaday waddo magaceedna aynay ahayn aw madhabin ama madhab magacii qaar u abtirsadayn aan ahayn aw shaykhin ama shaykh gaara qaar u abtirsaday aan ahayn aw ziyin ama dhar gaara qaar u abtirsaday aan ahayn kaanuu bimansilati adakhaa'iri almakhbu'a waxay noqdeen bimansilati adakhaa'ir waxyaalihii la qariyey ee kaydka loo qariyey almakhbu'ati ee la qariyey qaar markaa meeshoodo kale ku sugan bay ahaadeen yani wuxuu tilmaamayaa ciddaa waxa weeyaan caynkaas ah ee taacatulwaqtiga mar walba la imanaysae camal gaara aan u go'in xaaladda caynkaasa waxay ka dhigan yihiin yani waxa qaaligaa baa la qariyaa mogti yani waxa weeye qaar qarsoon oo dadka ku dhex qarsoon sida markaysa markaa waxyaalaha dahabada iyo waxyaalaha qaaligaa ah loo qarsado kale wahaulaai abcadu nnaasi can alaafaat kuwaasi waa kuwa cubuudiya mutlaqa lehe abcad alkhalqi khalqiga waa kuwa ugu fogaanshaha badan can ilaafaati xagga dhibaatooyinka waa kuwa uga fogaanshaha badan fa ina alaafaati kullaha waayo dhibaatooyinka dhammaantood taxta rusuumi dhigaallada hoosteeday ahaadeen wataqayudi biha iyo xidhista la ysku xidhaayo yacni marka waxyaalaha la dhigay ee la dejiyey ayay markaa ku hoos jiraan iyo waluzuumi turuq alistilaaxiya iyo wadooyinka lagu heshiiyey dariiqyada lagu heshiiyey ee la istilaaxay ee la dejistay in la laazimo aan la yidhahdo laga bixi maayo iyo walawdaac almutadaawalati alxaadisa iyo marka waxyaalaha markaa la dhigay ee iyagana la dejiyey ee dadka dhexdooda markaysa markaa waxaan yani la qaadqaato ee la dhiidhiibo ee soo dariyey maxana wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha dadku ay dejisteen ee aan markaysaa waxyi ku sugnayn iyagu ay istilaaxeen iyagu dejiyeen iyagu isku qaydeen iyagu dhigteen ee la laga bixi maayo saasaa inoo wadaa saasaa inoo dariiqa saasaa inoo werdia saasaa inoo caynkaasa caynkaa la odhanayo yani taasi waxa wey waa ta'aafo oo dhami ay ku hoos jirto bidacu xataa halkaasay ka yimaadaan haddii rasmi gaara inta la yeesho halkaa lagu joogo dee rasmigii waxa soo gelaya ashyaa bidacaa soo gelaya markaasaa la odhanaya annaga markaysaa saasaanu yeellaa ya yani wixii kale ee khilaafsanna waa ka tegaya hadihi alatii qatacat akhar alkhalqi can illah taasi waata ka goysay khalqiga badankooda allah ka jartay wahum laa yashcuruun waxay allah ka goysay iyagaan markaa waxaa dareemayn aan ogeyn yanii waxaan gaarka la dejistay istilaaxiga ah ama shakliga ama caynkan ah ee wixii khilaafsanaa la diidayo walow sunnadaba ha ku sugnaadaanbe dee waxaa weeye allah waa ka fogeynayse ya waa ka fogeynayse waalcajabu ana ahlaha hum almacruufuuna bialabi waaliraada waalcajabu layaabku ana ahlaha waa in ehelkeedu rusuumtaa cidda u ehelkaahi hum almacruufuuna bialab waa kuwa dalabka lagu yaqaano cilmiga inay doonaan oo raadiyaan iyo waliraadati doonista camalka la doonaayo waa kuwa lagu yaqaano iyo wasayr ila allah yani dadkaasaa u yaqaana wa hum ila alwaaxida bacda alwaaxidi almaqtuucuuna can illahi bitilka alrusuumi waalquyuud waana kuwa laga gooye laga jaray xagga allaah waxaa lagaga gooyey rusuumta iyo waxyaalahaas la dhigay iyo quyuuddaa lagu qaydaayo oo la yidhi laga bixi maayo mooyaane qof yacni qof ka dambeeye mooyaane yani dad yar oo qaliila mooyaane intooda kale waxaasaa ilaahay ka fogeynaya waayo ashyaadii bidac soo gelaya ashyaa waajibaadkii ka mida ah laga yaabaa in laga tago oo la yidhahdo dee rasmigii kuma jirto iyo waxyaalihii markaa innaga inoo dhignaa iyo dariiqadeenni ya jihaad fardacayna laga yaabaa inuu yimaado markaasay leeyahay annaga camalkaygii maaha annagu kan kalaan markaysa markaa shaqadayadu tahay dee markaa taasi ilaahay waa ka fogaynaysa ya yacni waxa weeye marba daacada joogta in lagu mashquulo oo lala yimaado ayaa la rabaa diinkana in la wada qaataa la rabaa waayahay waqad su'ila bacdu ala'immati can isunna a'immada qaarkood waxaa la weydiiyey sunnada ayaa la weydiiyey ahlu sunnahu waayo qaala maa lasma lahu siwa sunna waa kaan magacaan sunno ahayn aan lahayn magacaan sunno ahayn ma laha sunnada u magaca yacni ana ahla sunnati laysa lahum ismun yunsabuuna ilayhi siwaaha wuxuu u jeedaa u qastayaa ahlu sunnuhu uma sugnaan magac loo nisbeeyo sunnada ka soo hadhay sunnadaa lagu tilmaamaa sunnadiiyo xadiiskaa loo nisbaynaya waa ahlu sunna la odhanaya waa ahlul asar baa la odhanaya hadalkan waxaa laga soo naqliyaa imaam a'immadii salafka ka mida laga soo raara ile sunnigu waayo deedna wuu yidhi waa kaan magac lahayn aan sunnada ahayn ee sunnada lagu tilmaamo asmaadan soo darriya dadku la yimaadiin hadday jahmiya jabriya qadariya yani muctazila murji'a asmaada caynkaasiiyo wixii la mida waa in marka aanu ku sugnayn sunnadii nebiga loo nisbaynaya kaasaa sunnigu yahay bacdi waxay u nisbeeyeen hadalka imaam maalik cidda jawaabtan ku jawaabtay inuu ahaa imaam maalik baa bacdi u nisbeeyeen laakiin sanadkeeda kolley ma arag cibaaro kale waxay soo naqliyaan a'immada qaarkooda a'immadii salafka ka mida in la weydiiyo la yidhi mani sunniyu sunni waa kii dabeedna wuxuu yidhi sunni waxaa la yidhaahdaa haddii la sheego magacyadan waa kaan u cadhoonin magac kale ama aan u tacasubin lam yatacasab lishayin minha mid ka mida aan u tacasubin lam yaqdab yani markaa lishayin minha saana waa usoo soo naqliyaan yacni tacasub u tacasubayo waa kaan u cadhoonin maxaa wax looga sheegayaa heblaayo firqada caynkaasa see wax looga sheegaa yacni hadduu u tacasubo asmaadaas markaysagaa soo darrida ee markaysaga bidcada dadka ku sugan magacyadooda u tacasubo u cadhoodo oo u diiro see wax looga sheegaa see wax looga yidhahdaa see ilqalloocan loogu eegaa dee sunnigii ma ah isagu shay aan sunnada ahayn u tacasubi maayo huwa aladii idaa dukirat eh, alahwaau lam yaqdab lishayin minha shay ka mida waa kaanu cadhoonayn ama lam yatacasab lishayin minha u cadhoonayn waxaa loo jeeda u qiiroonayn difaacu daafacaya daraaddeed yacni sunnadii waa inuu u diiraa daafacaa cid sunnadii khilaaftay waa inaanu u diirinoo daaficin ya ilaa hadduu ciddan markaysa markaa u diirayo daafacayo oo iyagii markaysa markaa waxaan yani xaqdarro ku daafacayo waxay noqonaysaa markaysa markaa inuu sunnadii ka weecsan yahy haddii quluwi lagu sameeyo xadkoodii la dhaafiyo ha waa in laga daafaca alkadibu xaraamun cala kulli axad walow calaa kaafir sidu shekhulislam ibnu taymiya yidhahdo yacnii beenta cidnaba in laga been sheegaa ma bannaana kulay ku tahay gaalka marka ruux hataa bidciga ah dee aanu gaadhsiisnayn haddii la gaadhsiiyo la yidhaha waaba gaalba isagaan gaal ahayn dee waa laga daafacaya taasina waa difaac xaqa la daafacayo difaac bidcadii la daafacaya maa waxaa la daafacaya huluwiga shareecada khilaafsan laa taqlu fii diinikum iyaakum alguluwa huluwigaa laga digaya laakiin shaygii bidcada ah oo la caddayn inay bidca yihiin ciddii ku sugnayd oo la tilmaamayo si looga digo iyagana loogu nasteexeeyo ay uga hadrhaan in la yidhahdo see markaysa markaa loo yidhahdaa sidaas de waxay noqonaysaa mid qalada in xaqdarre lagu daafacama fa min annaasi man yataqayadu bilibaasi hayrih aw biljuluusi fii makan laa yajlisu fii hayrih aw mishyatin laa yamshi hayraha dadka waxaa ka mida man yataqayadu mid isku qaydaaya bilibaasi hayrih yacni cid kale dharkood bimacnaa waxaa weeye cidi dharay xidhato oo ay la gaar tahay buu doonayaa marka isaguna isku qaydayaa markaysa markaa namadkoodiga kasu isu u yeelo sida suufkoo kale uu yidhaha suuf keliyaan xidhanaya aw biljuluusi fii makaanin ama wuxuu isku qaydayaa meel inuu fadhiisto laa yajlisu fii hayrihi meel kale aanu fadhiisanayn mawdica bes masjidka markaad timaado meeshii bannaanee kuu suuro gashaba ku tukan ya laakiin waxa meel ku qaydan imaamku mawdic mucayinuu ku qaydan yahay laakiin dadka kale markay tukanayaan waa in markaysaga markaa marba meeshii u suuro gasha ay ku tukadaan inuu yidhahdo mawdicaasaan ku tukadaa haddii cidi fadhidana ha iga kacdo haddii kalena markaysa markaa iyadaan ku tukanaya ta noocaas waa halad yani sax maha makaan aan isku qaydin makaan aanan isku qaydin aanu meel kala faysanan aw mishyatin laa yamshi hayraha ama qaab socod aanu si kale u soconayn waanu isku qaydin xaajada hadday kansato mar buu degdegaya mar si degan buu u soconaya yani qaab markaysaa mucayanu isku qaydaya ma jiro aw biziyin wa hayatin laa yakhruju canha inuu ruuxu yidhahdo shiikhayagaa saa u socon jira aniguna sidii baan u soconaya dee sax maaha ya kayfiyada socodku tacabud maaha haddii cid lagu dayanayana waa in ya sheekhigaa si u hadlo anna sidii baan u hadlayaa naqmadiisii oo kalean doonaya inaan ku hadlo taas sax ma waayo cibaado maaha taas aw biziyin wa hay'atin laa yakhruju canha ama dhar iyo qaab markaysa markaa waxaan yani dharka loo xidho oo ka baxayn ya ayuu markaa laazimaya ku qaydmayaa sax maha aw cibaadati mucayana ama cibaado gaaruu ku gaar noqonaya oo laa yatacabadu bihayriha mid kale aanu ku cibaadaysanayn wain kaanat aclaa minha haba ahaato mid kaba fadli badan oo ka korayse dee sax maha taasina aw shaykhin mucayan ama sheekh gaaruu laazimaya hebelu maanu wax ka dhegaystaa laa yaltafitu ilaa hayri cid kale ma milicsanayo ma eegayo masale hadduu u sheego xadiis nebi u sheego ma dhegaysanayo ciddaa kale wuxuu leeya hebel ha ii sheego haddaan hebel ii sheegin aqbali maayo dee sax ma ya waa in markaysa markaa xaqa uu hogaansamaa waa in markaa hebel un baan wax ka maqlaa waa inay noqon hebel qadaase gaara ma leh ya culammada kale la midka ah waad ka faa'iidaysan kartaa ee ahlu wain kaana aqraba ila allahi wa rasuulihi minh haba ahaado shiikhaa kale aanu milicsanayn daymoonayna eegayni mid allahiyo rasuulkiisa uga dhowaansha badan ba ha ahaadee ma eegaayo ma milicsanayo xaggiisa waxna ka dhegaysan maaya ya waxay odhan jireen culamada qaarkood a'immadii salafka qaar waxa laga soo wariyey waxaan filayaa ayuub miyuu ahaa talow ayuub asakhtiyaani inuu ahaa baan u malaynaya idaa aradta an tacrifa khata'a mucallimika ama shaykhika fajlis hayrahu haddaad doonto inaad garato qaladka shiikhaaga ama mucallimkaaga inaad garato haddaad doonto cid kale la fadhiiso maxaa kale la midka la fadhiiso waxaa laga yaabaa ciddaa kale inay baraarujiso sida saxdii siday tahay aad ku intifaacdo oo sidii qaladkaadeeda aad ka baraarugto kaa kalena wuxuu ku qaldanya waxa dhici karta kani inuu baraarujiyo marka waxaway dee fahamadii dadka kala duwan aqoonihii iyo cilmigii kala duwan sidaas aawadeed way cid kala duwan u ruuxu wax ka dhagaystaa laakiin waa inuu markaa sunnada cid ku sugan ay noqotaa oo bidcoolayaal baan wax u doonanaya waa inaan odhan fa haulaai kulluhum maxjuubuuna can aldafari bilmaluubi alaclaa kuwaasi dhammaan waa qaar laga xijaabo oo laga qariyey can aldafari in lagu guulaysto bilmaluubi alaclaa wixii la doonayo koreeyey masduuduuna canhu waa qaar laga awday oo laga teeday waa laga manciyey qad qayadathm alcawaa'id caadooyinka ayaa markaa dabray iyo warusuum waxyaalaha la dhigay rasmiyada cididejisatay iyo walawdaac waxyaalaha dadku ay dhigteen sida xeerarkaa iska dhigteen iyo waxyaalahaas laga yaabo dawaa'ifta ama firaqa ama markaysaa dariiqooyinku inay dhigteen innaga firqada ama kooxda ama kadaa waxaasayn markaysa markaa inoo nidaam ah saasaa inoo dhigan halkaa kama tallaabayno saasaynu samaynaynaa ashyaada noocaasa waa inaan laga hadlin ashyaada waa in laga hadlaa wahaakada waxaa laga yaaba asalkii tawxiidka inaan markaa waxaa la tafsiirin oo laga hadlin waxa tawxiidka kullidigee burinayay shirkiyaadka inaan la caddayn baa laga yaabaa ciddii ka hadasha waxa weye markiisa markaa waxa waa dhibsanayaan waxay odhanayaan ka daa markiisa waxa nidaamkeenna maaha inaad tira waxan baa shirki ah waxan baa gaalnimo ah waxan baa lagu gaaloobaa waxaana shirkul asqara waxaana shirkul akbara ya ashyaada noocaasi waxa weeyaan markaa waxa weeyaan inaad tidhahdo shaygaasi waa bidco ya waxa weeye ashyaadaa farta saha ugu fiiqeen waxaad tidhahda sidan baa fiican marka dee rusuum iyo gaaray dejisteen marka waxaasaa dabray iyo weli istilaaxaad waxay ka dabray can tajriid almutaabaca raacitaankii nebiga la raacaya calayhi salaatu wasalaam inay badhax tiraan oo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam raacista la raacaya waa mid mutlaqoo sii daysan laakiin dadka rasuulka ka sokeeya calayhi salaatu wasalaam raacitaanka la raacaya waa muqayad waxay ku qaydantahay taacada ilah iyo taacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam waayo dee waa qaldamayaan waana saxmayaan laakiin rasuulku waxa weeye waa wada sax wuxuu sheegay waa wada xaq saas aawadeed si mutlaqa laynoo amray inaynu ateecno atiicu allah wa atiicu daacada rasuulku waa mustaqila sida daacada ilahay mustaqilo u tahay mid madax bannaanoo mutlaqa u tahay baa daacada rasuulkuna mid mustaqilo oo madax bannaanoo mutlaqa u tahay oo dhammaystiran ya amaa cidda rasuulka ka soo hadhae ka sokaysee basharka ah daacadoodu waa muqayada biaacati illahi wa aacati rasuulihi sal allahu aley wasalam bay muqayad ku tahay waayo khata iyo sabaab baa ka suuragala ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun marka waa bayna khaطa'in wa sawaab waata laga sheegay imaamu shaafici inuu yidhi qawlii sawaabun yaxtamilu alkhata wa qawlu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab hadalkaygu waa sax saan u qabo aniga ijtihaadkayga laakiin wuxuu aqbali karaa inuu khata yahay qaci ma aha ilaaba ilaa inuu markaa sawaab yahay oo danniga raajixa inuu markaysaa sawaab yahay wuxuu aqbali karaa ixtimaal daciif ah inuu khata yahay wa ra'yu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab ciddaan aniga ahayn hadalkiisa igu khilaafay ijtihaadkayga ijtihaadkiisu khilaafay khata' baan anigu u qabaa sida haalibu dhanniga ah haddana wuxuu aqbali karaa inuu sawaab noqdo waayo sidaynu hore usoo sheegnay dannulcaalimi xukmun caalimka dannigiisu waa xukum ya danniga haalibka ah wuxuu caalimka ula muuqataa yani xukum weeyi saas yada weey marka qad qayadathum alcawaa'id caadooyinka ayaa qayday warusuum iyo waxyaalaha markaysa markaa la dejiyey rasmiyada la dhigay iyo walawdaac waa isku dhow yihiin walistilaaxaat iyo waxyaalaha lagu heshiiyey istilaax waa shay markaysa lagu heshiiyo can tajriid almutaabaca rasuulka in raacitaanka loo barax tiro ayay ka dabreen oo fa adxaw canha waxay noqdeen bimaczil qaar ka fog itibaaci rasuulka sala allahu alay wasllam ay raacayeen si yani markaa tajriid ay ku samaynayaan oo barax tirayaan tii bay noqdeen qaar ka fog wa mansilatuhum minha abcadu manzil maqaamkooduna wuxuu ahaaday meesha ugu fogaanshaha badan inay kaga sugan yihiin mutaabacadii rasuulka sala allahu alay wasllam raacayeen ee u barax tirayaan raacitaanka fatara axadahum yatacabadu biriyaada waxaad markaa ogaanaysaa qaarkood inay ku cibaadaysanayaan biriyaada riyaado ay ku cibaadaysanayaan riyaadada hadda waxaa laga tilmaamaya riyaada qalbiya siduu markaa ibnu cuthaymiinba sheegaayo yani jimicsigii jidhka iyo ashyaada lagama tilmaamaayo lakiin waxaa laga tilmaamayaa cibaadada iyagu gaarka ula imanayaan naftooda ay ku layliyayaan ayay markaa waxay ku cibaadaysanayaan saasay ku cibaadaysanayaan iyo walkhalwati khalaawaha ay khalaaweeyaan oo si gaara ilahay xusaan wa tafriiqi alqalbi iyo qalbiga inay faaruq yeelaan oo waxyaalaha kale ka saaran hawooyinkii ashyaadii adduunyadii waxyaalahaasoo dhan ay doonaan markaysa marka waxa dikriga ilahay inuu kusoo xaadiriyaan wa yacuddu alcilma qaatican lahu can اطariiq cibaadadaa isagu la imanaya shakhsi ahaane khalaaweynaya gaarka ula imanaya naftiisii ku carbinayo taasuu markaysa marka waxaan ku cibaadaysanaya una go'aya wa yacuddu alcilma qaatican lahu can اطariiq wuxuuna ka yeelayaa cilmiga u qabaa yani u ictiqaadsan yahay ama u malaynaya inuu cilmigu ka goynaayo ariiqii xaqa ahaa oo reebaayo y oo cibaadadii uu ka mashquulinayo faida dukira lahu lmuwaalaatu fi llah haddii loo sheego jacaylka ilahay dartii cid loo jeclaado cidda taacadiisa ku fiican la jeclaado waalmucaadaatu fiihi iyo collowga ilaahay dartii cid lagula colloobo fiid waa sababiye liajli illaah in cid lagula colloobo cidda xaggiisa ku xun oo gaalada iyo munaafiqiinta iyo ahludalaalka lala colloobo alxubu fi اllahi walbuqdu fi اllah walamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar ee haddii loo sheego macruufka iyo wanaagga in la amro xumaantana la reebo cadda dalika fuduulan wa sharan wuxuu ku tirinayaa taasi inay tahay yani arrin iska siyaado ah iyo shar inay tahay ya wax taqwadii marka qof ka nuqsaaminayo kale oo waxa weeye markiisa dadkii uu dhexgelayo oo khushuucdii qalbigii wixii uu waayayo oo uu muran gelayo oo markiisa marka niyadiisi marka waxa weeyaan inuu shay aan fiicnayn uu ku jiroo kale inuu markaysaa u qaato uleeya sidan baa fiican waxaa waxba kaama gelin adigu ka dhaaf iska dhaaf cidna cuqdad ha u qaadin dadkoo dhan wada jeclow dee taasina qalad wey cidda allah jecel yahay jeclow cidda allah necab yahayna necbow waajibna waxaa qofka muslimkaa ku ah gaalada iyo munaafiqiinta inuu nacolo coloobo wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdah laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyowm alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum ya dadka kuwa ugu dhow hadday xataa yihiin mar haddii waxa weeyaan allah iyo rasuulkiisa aynan rumaynayn waa in lala culuubaa ya awsaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbuqdu fi llah marka fuduul iyo shar maaha waa khayr marka macruufka in la amraa waa sifaatka mu'miniinta kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah cilmiguna waa afdalu alacmaal waxay odhanayaan cilmiga iyo camal bay weeyiin cibaadadani waa camal cilmigana waa cilmi cilmigana maxaa looga jeedaa bay yidhahdeen almaqsuudu minhu alcamal cilmigu waa wasiilo waa siday qaar u dhigaan waxay leeyihin cilmigu waa wasiilo waa waddo almaqsuudu minhu alcamal maqsuud lidaatii isagu ma aha camalkaa maqsuud ah maqsuudkii baan hayaa la imanaya maqsuudka haddaan la imaadana cilmigu isaga kay furmaya ya wattaquu llah wayucallimukum allah hadde jawaab isu ma aha yucallimkum lama odhan wayucallimukum allah baa layidhi haddamarta aayad kale markaa soo qaatay markii taa ishkaalka lagu soo arooriyey in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana oo waxay faa'iideynaysaa aayaddaa lafteedu in waxa weeye markaa cilmiga in la barto laga tago ya fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun soo ilaahay yidhi ya ta kale cilmiga yaa yidhi waa wada wasiilo cilmigu waxaa ka mida mid wasiilo ah iyo mid haayo ah camalka qalbigu waa camalkii acmaasha ugu fadliga badnaa camal qalbigii oo ictiqaadkii iyo yaqiintii iyo yani camalkii lala imanayey yani waxa weye qalbiga ee in la caqiideeye ay ahayd yani markaa ictiqaadkii waajibka ahaa lala imanayey dee cilmigaa markayse markaa waxaan yani sheegaya marka la aqoonsado baa la ictiqaadinaya la yaqiininaya ta kale camalka laftiisa waxaa saxaya cilmiga lowla alcilmu maa saxa alcamal cilmigu maxaa saxaabigii nebigu ugu yidhi calayhi salaau wasalaam irjic fasalli fainaka lam tusalli cilmigu inuu fadli badan yaha laynoo sheegay nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu uhi fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum iyo fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli lqamari cala saa'iri alkawaakib marka caalimku inuu caabidka ka fadli badan yahaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waayo cibaadadu biduuni cilmin laa tasix cibaadadu cilmi la'aan asixi mayso ya yani cilmiga nafcigiisu waa mutacadi oo dadku u tallaabaya dadku cibaadada u saxaya nikaaxa u saxaya yani baycani ma asaxay mise ma asixin caqdigani ma asaxay mise ma asixin nikaaxani ma asaxay mise ma asixin shaygaasi xalaal ma yahay ma bannaan yahay mise iima bannaana waxa kala saxaya waa cilmiga marka waxa weeye cilmiga iyo camalka waxa weeye labadaba dee waa lala imanaya laakiin alcilmu afdal cilmiga shareecadu isagaa fadli badan isagaa afdal ah nafcigiisuna saasuu u tallaabaya u gudbaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay caalimku wuxuu uga mudan yahay caabidka sida dayuxu xiddigaha uga mudan yahay wuxuu kaloo yidhi ka fadlii calaa adnaakum sidaan anigu uga mudanahay haddaan nebi maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam ka idinku hooseeya saasoo kale caalimkuna caabidka uga mudan yahay marka qofku cibaadada inuu yidhahdo cibaadadan u go'ayo cilmi baran maayo dadka qaar baaba u qaba cilmigu inuu marka uu yahay mashqala qofkana markaysa marka waxaan yani uu khayrkii ka mashquulinaya inuu isaa yahay bay dadka qaar moodayaan saxna maaha ya marka waxa weeye waxyaalo badan oo xaq ah baanu qofku garanayn haddaanu cilmigii baran waidaa ra'uu baynahu man yaquumu bidalik hadday dhexdooda ku arkaan mid sidaa ku kacaaya oo cilmigii markaysaa baranaaya oo ilaahay dartii cid kula coloobaaya oo ilaahay dartii cid ku jeclaanaya oo wanaagga amraya oo xumaanta reebaya hadday sidaa cid ku kacaysa dhexdooda ku arkaan akhrajuuhu min baynihim dhexdooda ka saarayaan imaka firaqa qaarkood haddii intaad raacdo aad tawxiidka ka hadasho aad tiado ashyaadaas waa shirki ashyaadaas waa bidac waxay leeyiin khadkii buu ka baxa waa loo nasteexaynaya haddii kale uu markaysa markaa u ka tegi waayo inuu ashyaada noocaasa markaysaa sidaa u sheego ya shayga bidcada farta ku fiiqo yidhaha waa bidco shayga waxaa weeye markaysa markaa shirkiga u yidhaha waa shirki yani waxa weeye waa ka tegayaan waa tuurayaan haakada wacadduuhu hayran calayhim waxay ku tirinayaan oo u aqoonsanaya inuu ka duwan yahay ay mughaayiran lahum ama inuu col la yahay oo ka soo horjeedo fa haulaai abcadu nnaasi can illaah sheikhu wuxuu yidhi kuwaasi waa kuwa dadka uga fogaanshaha badan xagga ilaahay wain kaanuu aksara ishaaratan haba ugu tilmaan bataanbe wallahu aclam intaha ihda waxaa loo soo gaabiyey intaha baa loo soo gaabiyey marka waxaa la ahrinayaana waxaa loo ahrinayaa intaha ayaa loo ahrinaya ah la odhan maayo hamsadu qaci ma ahayna wasli bay ahayd waayo hamsadii ka soo jeeddaa dee wasli ahayd markaa sidaas aawodee ah in la yidhaha waa qalad qodobka ugu dambeeya ee lix iyo lixdanaad nawaaqidu haadihi alxilya xilyadan bimacnaa sifaadkan waxyaalaha markaa burinaya ayuu halkanna kaga hadlayaa wuxuu soo sheegay sifaad badan oo ay fiican tahay in lagu sifaysnaado oo taalibulcilmiga laga rabo inuu la yimaado ayuu ka soo warramay marka baabkani wuxuu ku saabsan yahay nawaaqidu haadihi alxilya sifaadkan qofku isku qurxinaayo ee aadaabta ah waxyaalaha liddiga ku ah sheekhu waxau uhi raximahullah yaa akhi walaalkayo waqaana allaahu ilaahay ha naga ilaaliyo wa iyaakum idinkana ha idinka ilaaliyo alcasaraati dhacdhaca yacni waxaa loo jeedaa waxyaalaha khaladada ah haynaga dhowra dhammaanteenbe in kunta qara'ta haddaad akhriday musalan tusaalayaal min xilyati taalib alcilm taalibulcilmiga sifaatka uu ku sifoobaayo yacni markaa mithaallo ka mid ah iyo tusaalayaal ka mid ah wa aadaabihi aadaabtiisa wax ka mid a haddaad akhriday wa calimta aad ogaatay bacdan min nawaaqidiha bacdi ka mida waxyaalaha burinayana aad garatay faclam waxaad ogaatay anna min acdami khawaarimiha waxyaalaha fasahaadinaya ee kharibaayo waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mida waxyaalaha kharibaayo almufsidati fasahaadinaya linidaami ciqdiha taxeeda nidaamsanna fasahaadinaya nidaamu ciqdiga waxaa loo isticmaalaa kuusha taxan baa loo isticmaalaa yani waxa weye saasay isu daba joogtaa way nidaamsan tahay way taxan tahay marka taasaa loo isticmaalaa marka wixii yacni isku habaysan ee isku nidaamsan oo kale waa lagu matelaa marka dhowr sifo ayuu sheegayaa uu tilmaamayo waxyaalahaasi aadaabtii bay waxyeelayaan waxyaalo markaa sifooyin xunxun oo in laga taxadiro ay tahay oo aad iyo aad looga fogaado ilaa toban sifo ayuu sheegayaa oo uu tilmaamayo sifaadkaasi inay xun yihiin akhlaaq xunna ku jirto in laga fogaadana ay tahay kow ifshaau sirri yacni ta koowaad waxay tahay waa ashyaadii markaa fasaahadinaysay yacni markaa akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta wanaagsane ifshaau sirri sirta in la faafiyaa ka mida oo ciddii markaa sir kuga aaminta ama kuu sheegta waa inaad markaa aanad ka faafin oo aanad markaa cid kale usii gudbin oo sirta in la faafiyaa ma bannaana waa in markaa ciddii sir sirkuga aamintay sirtaadu xafidaa marka ifshaau sirri waxay noqonaysaa akhlaaq xun bay noqonaysa ama dabeecad xun iyo dhaqan xun ayay noqonaysa marka waa in laga taxadiraa oo layska ilaaliyaa aad iyo aad laysaga jiraa waana shay xaaraanan bannaanayn ifshaa'u sirru waa nooc khiyaana ah saas aawadee waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa hadduu yidhahdo waxaasi waa sir cid ha u sheegin waa inad ka sheegin haddii markaa waxa yidhaahdo haadaa baynii wa baynak labadeenna taas inaga dhaxaysaa waa sir waa inaan cid u gudbin xataa waxaa soo gelaysa yacni markaa sirta ama ammaanada waxaa soo gelaysa qofku markuu qof wax u sheegayo inuu markaa jeesjeesoo daymoodo in cid kale maqlayso uu eego waxay ka mid tahay lisaanul ayay markaa waxay ka dhigan tahay warkani waa sir saasay ka dhigan tahay xadiis baana ku soo arooray ida xadaa rajulu rajula bixadiisin uma iltafata fahiya amaana xadiiskaana culamada qaarkood waaba taxsiiniyeen sida sheekh albaani oo kale hadduu ninku nin u sheego war u sheego oo markuu u sheegaayo uu daymoodo hareeraha eego fa hiya amaana amaana weeye marka inuu faafiyaa mid u bannaan ma aha marka sirti waa in la xifdu sirri yani sirta in la ilaaliyaa waa arrin markaysa marka waxaan yani fiican oo muhima weeye sirta in la faafiyaana waa nooc khiyaana mana bannaana waayahay shayga labaad athaani wa lkalaami min qawmin ilaa aakhariin warka markaa in la qaado oo loo raro marka cid kale dadna laga qaado dad kalena warka loo geeyo iyaduna waxa waa shay xun waa shay namiime ah marka weeye fasaad bay sababays waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu jannata qataat jannada ma gelaayo mid marka waxa weeye diradiraalo ah oo dadka isku dira marka waxa weeye ruuxa namaamka warka qaadqaadaya calaa wejhi ifsaad u qaadaya ama weji fasaad ka dhalanaya u qaadaya wuxuu noqonaya markaysaa mid markaa yacni markaa xun oo dembi kabiir ah ku jira buu noqonaya xadiiskaasina saxiixa ayuu ku sugan yahay laa yadkhulu jannata qataat ay nammaam mid diradiraari'i jannada geli maa namiimaduna waxa weeye waa naqlul yani marka kalaam calaa wajhi ifsaad hadalkii in cid loo raro yani marka weji markaa fasaada loogu raro yacni hadduu fasaadku ka dhasho uu yidhahda anigu fasaad uma jeedin yani namiimadii ka bixi mayso kama baxayso waxaana soo aroortay axaadiista sixaaxa ku soo aroortay nin marka waxa weeye dadka isku diri jiray in marka qabriga lagu cadaabay marka cadaabulqabriga waxyaaluhu ka yimaadana waa ka mid marka waa min kabaa'iri dunuub warka wanaagsan naqligiisu waa fiican yahay laakiin warkii marka waxa weye waxa la karaahiyeysanayo in laysu naqliyo yani marka waxawaye ma fiicna kaa ku keenaa warkana ka kalena waa u geenaya waayah athaalis waalsalafu wallasaana waxaa ka mida waxyaalaha marka waxan yani sifooyinka xun oo akhlaaqdii wanaagsanayd burinaya assalaf adayga qofku markaysa marka uu adkaado hadalkiisu aanu debicsanayn yacni hadalkiisu marka wax debica aanu lahayn ee uu adag yahay oo ruux marka waxa weye xaadiyo adag yani markaysaga uu yahay oo wax walba markaysa marka adkaynaya wax walba adkaynaya yani marka inuu yahay asalaf altashadudu fi shay wacadamu lliin laa bimaqaalih walaa bixaali yani marka adayga iyo shiddada badan liyunada iyo debacsanaanta loo baahan yahy almu'minu hayinun layinun muminku waa debacsan yahy waa hayin waa layin ya marka ruux marka waxa muminiinta ku adag oo shadiida waa inanu noqon waa inu noqdaa ruux debacsan oo layina u noqdaa oo raxmad badan waa inu noqdaa muxamedun rasuulu allah waladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum muminku waa inuu marka waxa debacsan yahy waa inuu layin yahay adilatin cala almu'miniin yacni muuminiintii waa in loo debicsan yahay oo loo tawaaducaa wakhfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin wallasaana lasaanaduna waxa weeye waa afmishaarnimada weeye inuu ruuxu marka waxa afimiishaar yahay oo hadduu doono baadilkii qurxinaayo xaqiina marka u qarinayo waxaa la dhaleecaynayaa caddaynta iyo bayaanka iyo fasaaxada marka baadilka loogu gargaarayo xaqana aan loogu gargaarayn ee xaqii la qarinayo xaqii aan la qarinayn waayah wasalafu wallasaana yacni marka waxa weeye shiddada iyo adayga markaysaga qofka hadalkiisa u adkaado aanu raxmad iyo debc e, toonna lahayn iyo wallasaana iyo inuu marka waxa weeye yani marka afmishaar yahay wuxuu doono qurxinaya wuxuu doono markaysa markaa yani dadka doonaya markaysa inuu ka dhaadhiciyo xaq iyo baatilba aan waxba u aabayeelin taasina waxa weya mid xun weeye ina min albayaani la sixra bayaanka waxaa ka mida sixr waxay yidhahdeen soomaalidu sixun wax u sheeg sixir ka daran marka xadiiska nebigu wuxuu sheegay inna min albayaani la sixra yacni bayaanka iyo caddaynta iyo fasaaxada waxaa ka mid a ah mid sixir ah oo bimacnaa yacni markaa xaqii baa laga yaabaa inuu markaa waxa weeye u sawiro sidii baatil oo kale ama baatilkii baa laga yaabaa inuu ku qurxiyo yacni fasaaxadiisa iyo bayaankiisa waa mid mid markaa xun weeye wa kasrat kaftan badnaantaa ka mid a kaftanka lama wada diidin shiikhuna ma odhan walmisaaxu ee wuxuu uhi wa kasratu lmisaax kaftanka in la farabadiyo qofku nooc kaftana waa u baahan yihin culammaduna waxay yidhaahdaan waxa fiican marka hadalka inta kaftanka inay noqoto inta cuntada milixda lagaga daro kale sida milixdu marka ay cuntada ku tahay waynu kaftanku hadalka ku noqdaa yacani nooc tanafusa qofku waa u yara baahan yihin marmar inuu yaro kaftamo kaftan aan markaa dembi ahayn laakiin inay ku fara badato ma aha inay ku fara badato ma aha yacni nebiguna calayhi salaatu wasalaam fii bacdi alaxyaan waa kaftami jiray laakiin waxay ahayd qaliil waa yaray mar markaa uu kaftamayo yacni wax xaqa mooyaane wax kalena ma odhan jirin nebiga markii lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam waad kaftantaa wuxuu yidhi waan kaftamaa laakiin waxa weeye laa aqulu ilaa xaqa waxaan xaq ahayn ma idhaahdo markaa been in lagu kaftamo iyo cay cid la caayayo in lagu kaftamo ta noocaasi mid bannaan ma ah cay cid la caayayo in lagu kaftamaa ma bannaana been in lagu kaftamaana ma bannaana waxa lagu kaftamayo inay run noqotaa yacni walow markaa waxa weeye nooc markaa sida la moodayo iihaam haba ku sugnaado si kale la moodaayo oo deed markiiba la caddaynayo ya xadiis waxaa la soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inii weydiistay tulida lagu qaado markaasuu innaa xaamiluuka calaa waladi naaqa waxaanu kugu qaadaynaa yacni hal imiday dhashay baanu kugu qaadaynaa dabeedna wuxuu u qaatay nilig yar inuu yahay ayuu u qaatay markaasuu yidhi miyuu qaadayaa kaasi isagoo markaa maxa muxuu ii taraya ya markaasaa dabeedna markaysaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wahal talidu alibila ila nuuqu oo geela miyay dhalaan markaysa ahaaluhu mooyaane wax kale miyay dhalaan yacnii kan weynba awrkan weynba dee halun baa dhashay yahay alkhaamis ka shanaad waddukhuulu fii xadiisin bayna snayn waa in la dhex galo war laba qof ka dhexeeya inuu qofku dhex galo weeye laba qof baa markaa meel ku sheekaysanaya ama ku wada hadlaya qof baa iska soo def yidhi iska soo dhex galay ama iska dhex fadhiistay ama sheekadooda iska dhex galay ta noocaasi marka waxaan yani markaa ma aha mid munaasiba maaha aadaab wanaagsanna maaha waayo dadku inay kara haystaan baa laga yaaba waa inuu hadduu la fadhiisanayo xataa uu yidhaahdaa ma laydinla fadhiisan karaa iyo wax la mida ka idan qaataa iyaga weydiiya laakiin aanu dalaq iska soo odhan waxaa laga yaaba war khaasa inay haystaan oo aynay jeclayn cid kale in la wadaagto marka sidaas aawoodee inuu iska dhex gala maaha inuu iska dhex galo ma aha taasna waxa weeye waa inuu markaa aadaabta marka waxayn u sameeyaa cid markaa si gaara waxooda aanu caam ahayn isagaan ka idan qaadan waa iska dhex gelin laba qofoo wada fadhiya oo boos u dhexeeya aanu jirin khasab waa inaanu iska dhex fadhiisan dad baa laga yaabaa inaanay jeclayn in la kala kaxeeyo marka salaaddii jumcoo kale maxaa la yidhi markay dadku fadhiyaan laa yufariqu bayna snayni ilaa biidnihima laba yaanu kala geyn oo kala kaxayn isagaan ka idan qaadan haddii boos bannaanoo ku filan oo iyagoo aan markaa midnaba durkin uu u dhexeeyo waa iskaga tukan karaa waxba idanuma baahnaa l'annahu maa faraq iyagaa nafahoodii kala farqiyey laakiin meeshu haddii markaysaga qof aanu geli karin ay cidhiri ku noqonayso ay kalifayso inay kala durkaan xaalka caynkaas waxay u baahan tahay inuu ka idan qaato u baahan tahay maalinta jumco kale taasi waatay axaadiista ku soo aroortay meelaha kale markaysa markaa majaamicda la isugu yimaadana iyadana saasi la'aag waxay ku fiican tahay in laga idan qaato haddii ay isku dhow yihiin kala dhexgalka la kala dhexgelaayo waxay dhici karta inay jecel yihiin inay isku xigaan yani dhibi inay dhibsanayaan baa dhici karta markaysa markaa durkinta kan la durkinayo kan la durkinayo waa la kala dhex gelaa waaya asaadis walxiqdu uurxumada ka mida nacaybka iyo uurxumada ayaa ka mid a albuqdu walkaraahiya waa xiqdiga waa uurxumo taasina waxa waa mid xun weeye qofka niyadiisu waa inay saliim noqotaa oo qalbigiisu saafi noqdaa oo walaalihii aanu xiqdi iyo uurxumo u haynin iyo nacayb haddii xataa ay ku khaldamaan waayu niyadiisa markaysaga ka saaraa oo waxa weeye niyadiisa khaligaraya yacni xiqdigaa ka saaraya karaahiyada xiqdiga karaahiyaduna waxaabay sababtaa wakhtiyada qaarkood dee dembiyo waaweyn oo kaley sii sababtaa ya yacani waxyaalo ka waaweyn baa ka sii dhasha marka saas aawadeed waa in marka uurxumada iyo xiqdiga aad laysaga jaraa maxaa lagu ducaysanayey waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu ilaahu qalbiyada ha ka yeelin xiqdiyo uurxumo mu'miniinta ha uga yeelin inaan qulubta iyo laabaha xiqdi loogu hayn mu'miniintao dhan ayaa la rabaa oo laabta ay u noqoto saafi oo karaahiya nacayb aan loo hayn ee ahluiimaankaoo dhan la jeclaado haakada wasaabicu waalxasad ka toddobaad waxa weeye waa xasadka xaasidnimada waa in laysaga jiraa xasadku waa an yatamannaa zawaala nicmati illaahi calaa hayrih nicmada ilaahay ee cid kale marka ay haysato inuu tamaniyo jeclaysto in nicmadaasi ka tagto ayaa xasadka la yidhahdaa bacdu ahlicilmi waxay aan tamanigu waaba ziyaado ee waxa weeye waa karaahatu e, nicmati illaahi calaa hayri nicmada ilaahay cid kale siiyey inuu la karaahiyeysto ka naco in nicmada ciddaasi haysatay culamada qaarkood ku tilmaameen sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi alxasadu karaahatu nicmati illaahi calaa hayrih xasadku waa nicmada ilaahay ee cid kale ku sugan inuu qofku noco ayaa la yidhaahdaa inuu karaahiyaysto inuu nicmadaa haysto keliya xasada hadduu tamanniyo markaysa markaa nicmadaasi inay ka suusho hadduu jeclaystana dee waa xasadkii oo sii daran weeye yaa marka waxa weeye akhlaaq xun weeye xasadku am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih marka akhlaaqda xun ayay ka mid tahay xasadku xaasidnimadu waxaanay ka mid tahay min akhlaaqi alyahuud min akhlaaqi alkufaar yacni marka yuhuudda yacni marka akhlaaqdeeday ka mid ahaatay marka aad iyo aad waa in looga taxadiraa oo laysaga jiraa xasadka oo xasadka layska ilaaliya xadiis waxaa lagu soo wariyey sanadkiisa maqaal ku jiro alxasadu yakulu alxasanaati kama takulu annaaru alxatab xasadku wuxuu cunayaa xasanaadka sida waxa weeye dabku u cunaayo xaabada u cunaayo kale ayuu markaa xasanaadka u cunaya waxyaalo badan baana ku sugan xasadka ukhuwadii iimaaniga ahayd iyo jacaylkii mu'miniinta wanaagga lala jeclaa ayuu ka hor imanaya laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi waxaa ku sugan qadaaga ilaahay iyo qadarkiisa inuu ku raalli noqon waayey baa ku sugan waxaa ku sugan inuu marka waxa weye shaytaankii raacaayo oo waxa weeye markaa khutuwaadkii shaytaanka u raacaayo waana laynoo diiday tallaabooyinka shaytaanka in la raaco yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khutuwaati shaytaan nacayb iyo colaad baanu dhalinayaa oo uu sababaya waxaa kaloo ka imanaya markaysaga nicmada ilaahay isaga siiyey inuu xaqiraayo marka waxa weeye mafaasid fara badan baa ku jira alcallaamatu bnu cuthaymiin saddex iyo toban madarro oo uu leeyahay xasadku ayuu sheegay waxaanu ugu horraysiiyey min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ayuu ka mid yahay taasuu ugu horraysiiyey bacdi ka midana markaysaa waa sheegnay yacni oo sharxiisa ayuu markaysaa ku soo naqliyey marka bacdi ka mid a waa sheegnay maxaa fiican nicmo ciddii haysata in la jeclaysto nicmadaa mid la mida in la haysiiyo inuu tamanniyo masalan qofkaa nicmadii ugama ba'ayo ma karahiyaysanayo nicmadaa in la siiyo ma karahiyaysanaayo nicmadaa in la siiyo laakiin wuxuu tamaniyaya oo jeclaysanayaa nicmadaa nicmo la mida in la haysiiyo taasuu tamaniyaya laa xasada ila fi marka shay wanaagsan hadday tahay shaygaa la tamaniyayaa waxay tahay markaysa markaa shay maxmuud ah isagii loogama ba'ayo nicmadii laakiin mid la mida ilaahay siiyuu jeclaysanaya oo tamaniyaya taasi markaa dhibi kuma sugnaa ee waa shay wanaagsanba waa shay wanaagsanba oo wanaagga haddii la tamaniyo oo qofkii markaysaa khayraadkii wanaagga markaysaa uu samaynayo kale ee ilaahay ugu nicmeeyey mid la mida markaysaa inuu helo inuu jeclaysto yacni waxa weeye isaguna wuxuu ka helayaaba ajar waa qibta waa shay fiican haddii shay mubaaxa u tamaniyana dembi kuma qabo oo mid la mida in la siiyo laakiin waa inu iska ilaaliyaa qofkaa kale inuu la jecel yahay nicmadaas inay ka tagto ama uu uga ba'aayo ama uu la nacaayo ama karaahiyeysanayo nicmadaa in la siiyo taas iyadu xasadkii weeye waa mid xun weye ina aadamkii walaalkii dilay inuu dilo waxa u sababay xasad marka waa khatar xasadku ya waayo wuxuu lahaa dee ilahay muxuu kaaga aqbala aniga iga aqbali waayo marka xasad baa u sababay inuu dilo oo jariimadaa ku dhaco wathaamin wa su'u malaha xun baa ka mid a mala xun in cid lagu maleeyo iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa sifooyinka xun bay ka mid sifooyinka xun bay ka mid tahay waa xusnu danni bilmuslim muslimkii daahirkiisu uu yahay salaamo iyo satri ama wanaag ka muuqdo waa in wanaag lagu maleeyaa qof aan marka waxa weeyaan xumaan aan lagu arag in xumaan lagu maleeyo ma ah yacni qofkii marka waxa isagu xumaanta la soo bambaxay oo xumaan markaa lagu yaqaani isagu waa ka duwan yahy ama qaraa'in markaysaga waadixa loo hayo waxa weeye xumaanta marka uu ku sugan yahay kaas isaga xumaanta waa lagu malaynaya laakiin kii marka waxa wanaag ka muuqdo wanaaggaa lagu malaynaya haddii xataa markaysaa wax laga sheego waxaa laga sheegay haddaan xumaan hore lagu ogeyn waxaa lagu xambaarayaa sida wanaagsan ya yani waxa weeyaan waa in wanaag lagu maleeya yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adan yani ka dheeraada in badan oo malaha ka mid a lama odhan maloo dhan ka dheeraada ina bacda danni im malaha qaarkii waa dembi lama odhan malahoo dhan ayaa dembi ah lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayraa yacni may mu'miniintu markaa nafahooda markaa isku maleeyaan markaa khayr ya markaa si wanaagsan wax wanaagsan in laga soo qaado wanaag lagu maleeyo qofkii markaysa markaa xumaan aan lagu ogeyn ee daahirkiisu uu yahay markaysa wax markaa wanaag in wanaaggii lagu maleeyo weeyaan oo su'u danni aan loola iman su'u danni loola iman laakiin qofkii xumaan lagu ogaa ama bidca lagu ogaa ama kada lagu ogaa yani waxa weye xumaantii lagu ogaa waa lagu malaynayaa haddii shay muxtamila uu la yimaado oo dee aqbali kara xumaantiisii iyo inuu ka duwan yahay waxa weeye maluhu wuxuu arjixi karaa xumaantii lagu ogaa daraaddeed in xumaanta lagu malayo laakiin ciddii satr iyo salaame xaalkiisu uu ahaa ama cadaalad lagu ogaa daahirkiisu yacni xaalka caynkaasa waxaa loogu xambaarayaa wixii laga sheego ama ka muuqda ee ixtimaal leh wejiga wanaagsan baa lagu xambaaraya wejiga wanaagsan ayaa lagu xambaaraya waata cumar bnu khataab uu yidhi oo ay ka sugan tahay laa tadunna bikalimatin kharajat min akhiika suu'an wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala ha ku malaynin kelmad walaalkaa ka soo baxday xumaan ha ku malayn adigoo khayrka markaa waxaa meel uga helaya weji aad ku xambaarto khayrka adoo uga helaya xumaan ha ku malayn wataasic qodobka sagaalaad waxaa weeye wa mujaalasatu lmubtadica mubtadicada in lala fadhiisto ayaa marka ka mid ah yani sifooyinka aan wanaagsanayne xun marka waxa weeye waa in markaa mubtadicada laga fogaadaa waan lala fadhiisan waayo dhibtoodu qofkii waa saamayn kartaa waxaa dhici karta markaysaa bidcadii inay ku saameeyaan ama ku ta'siiriyaan marka fadhiga lala fadhiisanaayo yani waxa weeye waa midaan markaa fiicnayn wey yani shar bayna u jiidays almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ee ha eego midkiin cidda ula saaxiibayo ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa cibaarada in la camima fiicnayd oo la yidhaahdo mujaalasatu kulli man tukhrimu mujaalasatuhum almuru'a yacni cid kasta oo fadhiga lala fadhiistaa ay dhaawacayso waxyeelayso muru'adiyo sharafta in lala fadhiisto inuu ku cammimaa fiicnaan lahayd marka ahlulbidaca in laga dheeraado laga fogaado aan lala fadhiisan ayuu sheekhu tilmaamaya xadiiska nebiguna calayhi salaatu wasalaam ee saxiix waa kii sheegayey masalu jaliisi asaalix waljaliisi suu ka xaami lmiski wa naafikhi ruuxa wanaagsanee lala fadhiisto iyo ruuxa xune lala fadhiistaa waxay ka kala dhigan yihiin sidii waxa weeye markaa ruuxa wanaagsan haddii lala fadhiisto waa ka xaami lmisk sidii miski xambaarsan oo kale u ka dhigan yihin kaa miskiga xambaarsan imaa an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan tayiba saddex mid weeye ama waa inuu wax ka mida ku siiyo ima an yuxdiyaka wax ka mida waa inuu ku siiyo markaa waxaa udgoonkii miskigii ama waa inaad ka iibsato ama waa inaad ka hesho ur wanaagsan iyo raa'ixa wanaagsan marka mar walbaad ku intifaacays ruuxa wanaagsanee lala fadhiistaana saasuu ka dhigan yahay ruuxa xunee lala fadhiistaana wuxuu ka dhigan yahay ka naafiqi ilkiir sidii kii la fadhiistay marka waxaa kii buufimada dabka buufinaya ima an yuxriqa siyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiisa ama waa inuu maryaha kaa gubo dhimbilaha iyo waxaa ka duulayaa ay kaa gubaan oo kaa dalooliyaan ama waa inaad ur xun ka hesho marka waad ku dhibaatoonaysa markaa sidaas aawadee waa in layska jaraa ahlbidaca fadhiga la fadhiisanaya wuxu hataa sheikhu tilmaamay ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa cilmi in laga qaataana yacni waxa weeye ma aha waa in laga fogaadaa aan xataa cilmi loo doonan cilmi waa inaan loo doonan ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa waxaa fiicnayd cibaarada inuu cammimo shiikhu leyta almusannifa cammama faqaala mujaalasatu kulli man takhrimu mujaalasatuhum almuruu'a waxaan jeclaan lahaa inuu cammimo oo yidhaahdo cid kasta oo fadhiga lala fadhiistaa muruu'adiyo sharafta ay waxyeelayso in lala fadhiistana waa inu iska jiraa oo iska ilaaliya marka waxaa soo gelaya kii bidca yacni markaa waxa weeye ku sugnayd sawaaءn kana dalika liibtidaacin aw suuءi akhlaaqin aw inxitaadi rutbatin cinda almujtamaci aw ma ashbaha dalik nooc doona ha noqdo inuu akhlaaq xun yahay inuu bidcoole yahay inuu waxa weeye markaysa markaa yani sharaf darra uga imanayso oo markaysa markaa ruux liita u yahay yani kullu dalika waa soo gelisaa oo muru'ada iyo sharafta waa inuu markaa dhowrtaa ilaashadaa markaasu wuxu yidhi waxaa laga yaabaa mu'allifku inuu u soo wakaana almu'alifa khasa dalika bilmubtadicati liana almaqaama maqaamu tacliim mubtadicada waxa laga yaba inuu soo gaar yeelay maqaamka ayaa maqaamu tacliima faida wajadna mubtadican cindahu طalaaqaة fi lisani wa sixrun fi lbayaan fainahu la yajuusu an najlisa ilayhi liannahu mubtadicun lilasbaab اtaaliya haddaynu markaa hello mubtadic ay ku sugan tahay fasaaxo iyo markaysaga bayaan marka waxa weeye sixrun fi lbayaan yacni marka aftahannimo ziyaada ah ma bannaana inaynu uga fadhiisanno asbaabta soo socota awalan liannana nakhshaw min shari waa midda koowaad ee sharkiisaynu ka baqaynaa fa ina nabiya sala allahu alay wasalam qaal ina min albayaan la sixra bayaanka waxaa ka mid ahaaday buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sixir faqad yasxaru alcaqla xataa yuwaafiqa calaa bidcati waxaa laga yaabaa caqliga inuu sixro si yani marka ilaa marka bidcadiisa la waafaqo waa midda labaad ee waxaa kaloo ku jira dhiirigelin mubtadica lagu dhiirigelinaayo inay dadku agtiisa ku bataan oo inay la fadhiistaan markaysa waxaa dad sharaf badani dee sharaf bay u siyaadinaysaa markaa saas aawoodee taasina bidcadiisii inay markaa waxa lagu kadsoomo isaguna isku kadsoomo waa ka imanaysa ta saddexaad waxaa ka imanaysa malihii markaa inuu xumaado mala laga malaysto kaa bidcoolaha la fadhiistay mala in laga malaysto oo mala lagu maleeyo iyaduna waa ka imanaysa saddexda arrinba waa ka imanaya wuxuu isweydiinayaa sheekh ibnu cuthaymiin hadduu qof yidhahdo ka warran fain qaala qaa'ilun ida kuntu ajlisu ilayhim atalaqaa cindahum cilman laa calaaqata lahu bilbidcati ka cilmi naxwi masala wa cilmi albalaaga waxaad ka warrantaa haddii waxa weyaan aan ula fadhiisto cilmi aan marka bidcadii calaaqa lahayn oo culuumta carabiyada ka mid oo kale haddaan ula fadhiisto inaan ka faa'idaysto ka warran taa lafteeda balaaya ka iman karta buuhi sheikhu balaaya ka iman karta waayo bidcooluhu cilmigaa laftiisuu dhex gelin karaa bidcadiisa oo ku faafin karaa isagoo naxwo dhigaaya ayuu sifaadkii ilaahay u boodaya hadduu doono markaasu odhanaya marka waxa weye waa min baabi xadfi lmudaaf wa jaa'a rabbuka amru rabbika yanzilu rabbuna ay yanzilu amruh yanzilu amru rabbina marka waxa weeye yani bidcadii lafteeda waxa weeye fannigu isagaan calaaqa lahayn haddana waxa weeye waa geli karaa wuuna dhex gelin karaa saas aawoodee waa in laga taxdiraa fa saaxibu alcaqiidati yuriidu an yajcala laha makanan fi lculuumi mahma kaan qofkii caqiide xambaarsani wuxuu doonayaa markaysa markaa inuu meel uga yeelo culuumtiisa oo meel uun ka soo geliyo ya si kastaba haatee lidalika axdar an tajlisa ilaa saaxibi bidca saas aawoodee ka digtoonow inaad la fadhiisato saaxibu bidca la fadhiisato walow fi lfunuuni alatii laa calaaqata laha bibidcati kulay ku tahay fanniyada aan calaaqada bidcadiisa lalahayn liannahu laabudda an yadussa summa fi lcasal waayo waxaa lagama maarmaana inuu sunta markaysaa malabka dhex gelinaa qofku hadduu wax jecel yahay wuxuu jecel yahay had iyo jeer waa sheegaa ya man axabba shayan akar lahaja bihi ayaa la yidhaahdaa ya shay qofku hadduu jecel yahay ku celcelinta ku celcelinaya had iyo jeer uu sheegaayo way fara badataa marka bidcada markuu qofku jeclaado bidcadii had iyo jeer waa sheegayaa bimunaasaba oo bihayri munaasaba markiisa waa u baxsanaya bidcadii saas aawoodee waa in laga taxadiraa laga fogaadaa qodobka markaa tobnaad wa naqlu lkhuda waxyaala la iska ilaalinaya weeye tallaabooyinka in markaysaga loo raro oo loo tallaabsado ila waxyaalaha muxaramaadka ah taasna waa in laga taxadiraa layska ilaaliya oo xagga marka waxa weeye maxaarimta ama muxaramaadka tallaabsiga loo tallaabsanayo ee loo kacayo xaggeeda loo kacayo waa shay markaysa markaa dembi ah waayo wasiila ila shar ya yani waa wasiilo sharkii marka waxa weya yani yani sabab ah marka muqadimaadka sharku sharkii bay ka mid yihiin muqadimaatu zina zinadii bay markaysa markaa yani ka mid yihiin bimacnaa la xukm noqonayaan xagga xurmada alcaynaani tazinaani wa zinahuma annadar waa kii sheegaya yani indhuhu waa sinaystaan sinadooduna waa daawashada markaysa dumarka la daawado ajnabiyaadka gacmuhu waa sinaystaan sinadoodu waa taabashada yani dumarkii la taabto addimadu waa sinaystaan oo zinadoodu waxa weeye socodka loo soconaayo yani markaa xaggii markaa zinada loo soconayo haakada marka waxa weeye qofku waxa wanaagsan ee khayrkaa socodka u soconaya siduu ajar uga helayo ayaa sharka xaggiisa socodka u soconayana uu dembi uga helaya oo dembi uga imanaya ujeeddadu u soconaya hadday tahay markaysaa xaaraantaa u soconayo uu xaaraanta u jeedo waa ku dambaabay ya hadduu suuqa markaysa markaa dumarku joogaan uu markaysa markaa u socdo si usoo taawado oo waxa weeye markaa daawashadooda ugu raaxaysto waxay noqonaysaa inuu ku dambaabaa laakiin dan kale hadduu u qabtay oo ay la kulantay yani dumar markaa inay ku soo baxeen oo markuu arkaba markaysa indhaha ka laabto yani taa dembi kuma qabo laka nadratun ula walaysa laka aaniya isrif basarak xadiiska kale waa ka sheegaya isrif basarak waayahay faxdar haadihi alaahaama wa akhawaatiha ka digtoonow dembiyadan iyo kuwa la walaalka ee la midka ah waqsur khutaaka tallaabadaada gaabi can jamiici almuxaramaat waxyaalaha xaaraanta dhammaantood xaggooda aad u tallaabsanayso yacni gaabi tallaabadaadoo ka gaabso iska daa iyo walmaxaarimi waxyaalaha marka waxawe maxaarimta ah ee markaa yani tallaabsiga u tallaabsanayso tallaabadaada gaabi oo bimacnaa waxa weeyaan xagga ha qaban gaabi waxaa loo jeedaa markiisa marka muxaramaad baa hu kicin fa in facalta haddii aad samaysay kaa dhacdo ila dembigu waa dhici karaae eh, fatub yacni allah u toobad keen oo istikfaar weydiiso wailaa haddaad allah u toobad keeni weydo dembidhaaf weydiisan weydo faclam annaka raqiiqu diyaana waxaad ogaataa inay diintaadu jilicsan tahay diyaanadaadu tadayunkaaga iyo ka diinyeeladkaagu inuu jilicsan yahay ogow oo khafiifun khafiif yahay oo lacaabun mid ciyaaraya aad tahay oo mukhtaabun mid xamanaya aad tahay oo nammaamun mid diradiraalo aad tahay yani waxyaalaha markaysa waxaa yani dembiyada ah hadday wax ka midi kaa dhacaan ya yani waxa weeye ilahay u toobad keen haddii kale waxaad ogaataa in diintaaduna tadayunkaagu jilicsan yahay yani e, mid iska ciyaaraya oo waxxamanaya oo diradiraalo samaynaya aad tahay fa annaa laka an takuuna taaliba cilm siday kugu suuragal tahay inaad taalibu cilmi noqotaa daalibulcilmigaasoo yushaaru ilayhi bilbanaan lagu tilmaamo yani faraha caarada lagu tilmaamo marka la tilmaamaayo yani markaysaga ruuxa sheegan ee marka yani cilmiga ku horeeya waa kaa leliye ya wa mushaarun bilbanaan marka la yidhaahdo waa ruux marka la tilmaamo oo sheegan aan ku dhex jirin markaysa markaa yani aqraantiisa iyo dadka asaagiisa fa annaa laka say kugu suuragal tahay an takuuna inaad noqoto daaliba cilmin mid cilmi doonayo cilmigaasoo yushaaru ilayka lagugu tilmaamo xaggaaga bilbanaani faraha caaradooda lagu tilmaamo munacaman xaal loo nicmeeyey bilcilmi walcamali loogu nicmeeyey xaala tahay yani ma noqon kartid buu leeyahay haddaad markaa saa tahay haddaad muxaramaadkii markaysaga waxbaa iska gelayso oo aanad ka toobad keenayn oo ka soo noqonayn oo xaaraaniib xaaraan kuu dhiibayso yani waxa weye dalabulcilmigii aad cilmiga doonaysay yani waxa weeye maqaam wanaagsan cilmigii ka gaadhi maysid oo cilmigii waxaweyan kuma intifaacaysid qadarkaad ka baratayna xujay kugu noqonaysa waalqur'aanu xujatun laka ow calayk cilmigiina waa in camal raacaa munacaman bilcilmi waalcamal marka cilmigii de haddaan lagu camal falin wuxuu noqonayaa midaan naafic ahayn saddad allaahu alkhutaa ilaahay markaa ha toosiyo alkhuta tallaabooyinka wa manaxa aljamiica ataqwa dhammaanna ha siiyo talabatulcilmiga dhammaantood ama muslimiinta dhammaantood ataqwa taqwa ha siiyo wa xusna alcaaqiba cidhib wanaagsanna ilaahay ha siiyo fi laakhirati waluulaa daarta aakhiro gudaheeda iyo daartan hore ee adduunyada gudaheedaba caaqibo wanaagsan iyo cidhib wanaagsan ilaahay ha siiyo wa allahu calaa nabiyina muxammadi wacalaa aalihi wa saxbihi halkaas waxaa ku dhammaaday kitaabkii xilyatu taalib alcilmi allahna waxaan ka baryaynaa in ilaahay nagu anfaco ayaan allah ka baryaynaa nafaca allahu bihi kama nafaca biaslih wa nafacanaa bihi wa bitalabati alcilmi allahuma aamiin allahuma اغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma qina cadaab annar allahuma qina cadaab annar allahuma wafiqna lima tuxib watarضى allahuma ina nas'aluka xusna alkhatimة allahuma aamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed